bsmi <clears throat> اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعdu qala الإmam الbkhariyu raximah اllah taعalى bab اlmiزaaxi maca الصabiyi kaftankii xukunkiisa cadayntiisii buu u baab yahay maca asabiyi cunuga yarka ah lala kaftamo waxaan soo haynay kitaabkii aladab اlmufrad <clears throat> lilimaami اlbukhaariyi raximah اllahu tacaala baabkii kan ka horeeyey wuxuu ka soo hadlay almisaax kaftanka si guud baabkanna wuxuu kaga hadlayaa ilmaha yaryar in lala kaftamo taasuu baabkan kaga hadlayaa qala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllah xadahanaa aadamu wahuwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qala xadahanaa shucbatu wahuwa bnu اlxajaaj qala xadahanaa abu tayaax yaziid bnu xumayd addubaci ayaa la yidhaha abu tayaaxaasuu aad ugu magac dheer yahay wa huwa hiqat habtun rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita qaala samictu anas bna maliki yaquulu kana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa la yukhaalitunaa inuuna dheehayo yacnii nebiga waa nagu dhex jiray jirayoo waana soo dhexgeli jiray xataa yaquula liakhin lii sagiirin ilaa yacni uu yidhaahdo walaal aniga ii sugnaaday oo yar uu ka yidhaahdo yaa abaa cumayr maa facala nuqayr abuu cumayrow maa facala annuqayr annuqayr waa shimbir yar waaye oo shimbiraha ka mida eh, ama sida qooleyda oo kale ah oo uu cunuga yarkaa ku ciyaari jiray markaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhahayey abuu cumayrow shimbirkaagii nuqayr bal ka waran maxaa ku dhacay kaftankii marka kaas waay ayb xadiidkan eh, <clears throat> alimaamu tirmidi abuu xaatim fawaa'id bay ka soo bixiyeen aduu ilaa toban faa'iido eh, meelahaas bay ka soo bixiyeen eh, alimaam ibnulqaas oo fuqahada shaaficiyada ka mid ahaana xadiidkan kitaabuu ka qoray fawaa'idda ku jirto kitaab ayuu ka alifay marka waxaana keenay buu yidhi inaan kitaabkaas ka qoro dad baa waxay ahlulxadiidka ku ceebeeyeen waxaan ay warinayaan yaa abaa cumayr maa facala nuqayr maxaa faa ah oo ku sugan bay dhaheen wax macno leh oo ku jiro ma jiray dhaheen marka isagoo arrintaa marka u jawaabayo ayuu wuxuu qoray fawaa'id fara badan oo halkan xadiid ku sugan dayb oo weliba qaarkeed fawaa'id fiqhi ay tahay fawaa'idda fiqigana waxaa ka mid a oo ku jirta xadiidka in madaahibta ay isku khilaafeen ugaarka in lasoo yacni madiino ugaarteeda maxaaraama oo madiino ugaarteedu ma sida ugaarta xaramka makiga ayay xaaraam u tahay oo in lagu dila ugaar ma bannaana ama lagu yani sayd iyo ugaarsi in lagu sameeyo sida aynan xaramka makiga ugu bannaanayn madiinana sidaasoo kale miya amase ma aha imaam maalik iyo kale waxay qabsanayaan inaynan sidaas ahayn xadiidkaanayna keenayaan lianna shimbiruhu ugaar waaye cunugaanna marka wuu soo qabtay shimbirkiina waa haystay xadiidkaanay marka u daliishadeen soo masale fiqiya marka kama soo baxayso a'imadana waxay yidhaahdeen sida kale a'immada badankood ugaarta madiina waa tan maka oo kale ma bannaana xadiidkanna mas'alo kaleba ayagu ka qaateen oo haddii qofku asaga oo aan muxrim ahayn haddii uu xilliga ugaar ka soo qabto xaramka inuu soo geli karo oo hadduu soo geliyana xukunkaas uu ka duwan yahay in xaramka laga dhex qabtay marka iyagu waxay leeyihiin cunugan ama shimbirkan madiine xaramkeedu waa yaryahay isaga oo maa bayna caa'irin ilaa thawr waaye bannaankuu ka soo qabtay waa la soo galay madiine waxaa laga qaadanaa marka ninka aan muxrimka ahayn ee ugaar xilliga ka soo qabto xaramka haddii uu la soo galo dhib inayna lahayn oo haddii uusan muxrim ahayn xadiidkaanayna ka qaateen iyaguna waxaa kaloo xadiidka ku sugan ilmaha yaryarkaa kunyo in loo bixi karo wiilkan wiil yar u abaa cumayr nebiga kunyo ugu ayuu ku magacaabay waxaa kaloo laga qaadanaya ilmaha in lala kaftamo oo hadda sida hadda xadiidkanba u keenay imaamu lbukhaari waxaa kaloo laga qaadanayaa ninka imaamka ah kaftanka ou la kaftamo ilmaha yaryarka ah in mansiladiisa iyo darajadiisa aynan hoos u dhigaynin leanna nebigoo cidka fadli badan aynan jirin ilmo ayuu la kaftama marka kaftanku haddii ilmaha gurigoodao kale iyo meel munaasab oo kale uu yahay in lagula kaftamo marka laakiin ay joogto meel aan munaasab u ahayn markaas waaye marka aan lala ka kaftamaynin dadka ayb <clears throat> waxyaabahaas oo dhanba marka waa laga soo bixiyey waxaa kaloo laga qaatay ninka imaamka guryaha raciyadiisa inuu booqo karo oo hadda qisadan waxay ku timid anas wuxuu leeyahay gurigeenna uu nebigu imaan jiray markaa ninka imaamka ama qofka ahlu fadliga waa tegi karaa guryaha dadka waana ku booqo karaa ceebna maleh aad bay u fara badan tahay marka xadiidkan fawaaidda laga bixiyey haddase wuxuu u keenay almisaaxu maca asabiyi cunug yar marka in lala kaftamo waxaa kaloo laga qaadanaa dadka indhahooda in laga akhrisan karo murugta iyo farxadda iyo in wejigooda laga akhrisan karo leanna wiilkan nebigu markaan uu sidan dhahayo waa u yimid wuxuu ka dareemay xoogaa murug iyo muraaljab ayuu ka dareemay shimbirkiibaa ka dhintay uu ku ciyaari jiray nebigu marka wejigiisa wuxuu ka dareemay xoogaa inuusan ash ahayn markaasuu wuxuu yidhi abaa cumayr maa facala nuqayr ayb dadka marka waxa iyaga ka muuqdo waa loo deliishan karaa farxadda iyo xanaaqa iyo waxyaabahaas oo kale shucuur ay qarin karaan maahanoo wuxuu kasoo muuqanaa wejigii ayib xadiidkan marka fawaa-idaasaa ku jirto qaala alimaamu lbukhaariyu raximahu llah xadaana bnu salaam xadaana bnu salaam qaala xadaanaa wakiicun wahuwa bnu ljaraax can mucaawiyata bni abi musarad can abiihi can abi hurayra qaala akhada nabiyu sala allahu calayhi wasalama biyadi alxasani aw ilxuseyn nabigu wuxuu qabtay gacanta xasan ama xuseen radia allahu canhumaa uma wadaca qadamayhi labadiisa gomadood ayuu saaray calaa qadamayhi labadiisa lugood uma qaala taraqa soo fuul soo fuul uu yidhi labadii gacmooduu ka qabtay lugihiina lugihiisa u saaray markaasuu isoo kor buu leeyahay ayb taraqa ayib xadiidkan marka wuu soo hormaray isagoo min ariiqi moxamed bni cabdillaahi can xaatim bni ismaaciil can mucaawiyata bni abi musarid isagoo sidaas ayuuna soo maray ee xadiidka raqamkiisu yahay marka hadda dariiq kale ayuu ku keenay meeshaasna de macno kaloo u keenay isaga haddana macno kale u joogaa oo meeshaan hadda wuxuu ka rabaa ilmahaas yaryarka oo uu nebiga la kaftamayo soo fuul soo fuul uu leeyahay weliba ziyaadana waa lahaa ayb caynu baqa saasoo kale tii horena waxay ku saabsanayd al ila annaas dadka in loo furfurnaado tanna ilmaha waay haddana gaar ahaan ayb xadiidkan marka dacfi baa ku jiro oo sanadkiisa waxaa ku jiro abu musaridkaas abu musaridna majhuulow ahaa ayb xadiidkan weliba riwaayadan waxaa wariyay imaam axmed fi fadaa'il الصaxaaba wakiic bnu ljaraaxna wuxuu ku wariyey kitaabu zuhdi lahu labada kitaabna waa maطbuuc ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan xusnu اlkhuluqi dabeecad wanaagga ama baabu xusni اlkhuluqi dabeecad wanaagga cadaynti fadligeeda cadayntiisiibuu u baab yahay qofka inuu dabcigiisii hagaajiyo qala xadaana abulwaliid wahuwa hishaam bnu cabdilmalik alطayaalisiyu qala xadaana shucbatu wahuwa bnu اlxajaaj can اlqasim bni abi barzata abi barzow aniga ii dhigay ninkan laakiin waxaa la yidhaha qaasim bnu abi baza bazadaas axsan qaala alqasim bnu abi baza waa hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita waa baza qaala samictu caطaaءa alkaykharaaniy ayb isagana marka waxaa la yidhaha caطaaء bnu naafic alkaykharaaniy ya-dana waa reeban tahay kha mucjamaana waa ka dambaysaa ayb hiqat akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad wabu daawuud wاtirmidiyu can umi dardaa umu dardaa asuqraa weyaan magaceeda waxaa la yidhaha hujaymat bnu xuyay ayb umu dardaa asuqraa taabiciyad waay umu dardaa alkubraana saxaabiyad waay iyada badanaa marka midda kitaabada ay kusoo araaroorto midda yar waay can umi dardaa can abidardaa can اnabiyi sala اllahu alayhi waslama qaala abu dardaana waa cuwaymir can اnabiyi sal ll ly slama qaal maa min shayin shay ma jiro fi lmiisaani miisaanka dhexdiisa ahqalu ka culays badan min xusni اlkhuluqi dabci wanaagsan dabeecad fiican wax miisaanka ka cuslin og ma jirto xadiidkan abu dawuud ayaa wariyey kitaabu ladab baabun fi xusni اlkhuluq wuxuuna ka keenay min ariiqi abilwaliid wa xafs bni cumar iyo wa moxamed ibni kathiir saddexdoodana marka shucbay ka warinayen xafs bni cumar bni sakhbara iyo moxamed ibnu kathiir alcabdiyu iyo abulwaliid saddexdaa sheekh ayuu ka warinayaa abu daawuud can shucba marka sanadku waa isla mid kadib tirmidina xadiidka waa wariyey fii kitaabi albiri wasila ayuu ku wariyey oo min jaamicihi ka mida min طariiqi bni abi cumar moxamed bn abi cumar alcadani can sufyaan waa sufyaan bnu cuyayna can camr bni dinaar can bni abi mulaykata can yacla bni eh, can yacla can umi darda sanadku halkaasu ka soo dhaca ayb dariiq kalena waa ku keenayo min dariiqi caaa can ummi dardaa bihi marka xadiidku duruq badan buu ku yimid duruqdaasoo dhanna marka ummu dardaa unbay ka soo dhacaysaa ayb xusnulkhuluqa marka ixyaa culuumuddiinka ghazaali wuxuu yidhi ummahaatu lakhlaaqi wa usuuluhaa arbacatun akhlaaqda waxyaabaha asalka u ah afar waayo alxikmatu walshajaacatu walcifatu walcadlu qofku inuu xikmad leeyahay shajaaca karti inuu leeyahay qof kartile uu yahay walcifatu inuu dhowrsoon yahay oo dadka yacnii cirdigooda maalkooda naftooda waxaasoo dhan inuu ka dhowrsan yahay oo waxaa calooshiisa gelayo waxaa yacni eh, uu xiranaayo eh, waxa uu qaadanayo kulli inuu iska feeriyo iyo walcadlu cadaalad intaas ummahaatu lakhlaaq intaas u sidaasuu yiri ixyaa culuumudiinka baabu riyaadati nafsi ayb waxaa kaloo lagu macneeyaa xusnulkhuluqa eh, qofku inuu waxa khayrka uu bixiyo walkafu can iladaa dhibaatada inuu dadka ka haysto wa alaaqat lwajhi oo qofkii inuu bixiyo khayrka shartiisa laga nabadgalo wejigiisana muslimka u furan yahan oo u furfuran yahay qaala alimaamu lbukhaariyu xadaanaa moxamed bnu kahiir wahuwa alcabdiyu qaala xadaanaa sufyaan wahuwa thawriyu can alacmash can abi waa'il shaqiiqu bnu salma can masruuqin wahuwa masruuq bnu ljdac can cabdillaahi bni camrin qaala lam yakun innabiyu sal l l slama nebigu unan ahayn faaxishan mid yacnii afxun walaa mutafaxishan afxumida mid isku kallifana ma ahayn faaxishan marka waxay tahay ma xumaynba uma dhalanin mutafaxishna maahanoo mid iska doondoonayo isku kallifayana ma ahayn marka fuxshiga iyo tafaxushku sidaasay kale yihiin fuxshi xumaantii way tafaxushna iska doondoonid qofku inuu xumaan isku kallifo ayib badanaana fuxshiga xumaanta oo aad looga yaqyaqsoodo waay afxumada iyo cayda oo kale iyo lacnada iyo waxyaabaha lamidkan ayb nabigu sala allahu alayh waali wasalam sidaas ma uunan ahayn wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray khiyaarukum kuwa idinkugu khayrka badan axaasinukum akhlaaqan waa kuwa idinkugu wanaagsan xagga akhlaaqda kuwa idinkugu khayrka badan waa kuwa xagga akhlaaqda idinkugu fiican ayb xadiidka marka waxaa ku sugan alxathu calaa xusni اlkhuluq in laysku booriyo dabci wanaag wa bayaanu fadiilati saaxibihi qofkaa dabeecadda fiican fadiiladiisa waxaa kaloo laga qaadanaa nebigu inuu ka dheeraan jiray kelmadaha afxumada ay ku jirto ayb iyo cibaaraadka aadka u foosha xun ayb qasad ahaan ha ku timaado ama min gayri qasdinba ha ku timaado lianna tafaxush waa qasad fuxshigana waa min gayri qasdin labadaba sina nebigu waa uga dhowrsa waa ka dhowrsan jiray caaisha radi allahu canha markay maqashay ninkii yahuudiga oo dhahaayo yahuudiyo nebiga ku dhahayso asaamu calayka oo isaguna wacalaykum uu leeyahay ayay iyadu tiri wacalaykum allacnatu ya abnaa alqiradati waalkhanaasiir saasoo kale markaasuu wuxuu yidhi fuxshiga iska dhaaf waa ka reebay nebiga caaisha markaasay tiri rasuul allow miyaadan maqlaynin waxay ku leeyihiin markaasuu yidhi adiga miyaadan maqlaynin waxaan aniga dhahay marka wacalaykum taas afxumana ma aha jawaabna waa u tahay iyaka ayb afxumada marka in layska ilaaliyo halkan marka dadka waaweynaaba afxumadii hadda waaweyn iyo yaryar afxumadii waa iska badatay cunug yaraay wuxuu kusoo koraa oo maqlaa dad waaweyn oo iscaynaya un oo ama hooyo caynaayo ama yacnii si xun war aan afka soo qaban karin iska sheegayo ayb waxyaabahaas marka in layska ilaaliyo qala xadaana cabdullaahi bnu saalix ayib xadiidkan marka hadda dambe bukhaari ayaa wariyey fi kitaab اladab ayb baabu xusni اlkhuluqi wاsakhaa wmaa yukrahu min albukli muslimna sidoo kale kitaabu lfadaa'il ayuu ku keenay nebiga xishoodkiisa iyo markii uu ka hadlayay qala xadaana cabdullahi bnu saalix wa huwa katib leyth qala xadaanii leythu wahuwa alleyth bnu sacd alfahmiyu ayb imaamu ahli misra ayuu ahaa imaam maalik iyou ku la sinaa faqiihna waa ahaa oo wuxuu leeyahay fiqhi ayb ikhtiyaaraad fiqhi ah ayuu leeyahay axaadiid fara badanna marka waa wariyey aimada waaweyn a'immatul amsaarna waa ka mid ahaa haddii la yidhaha imaamu ahli misra asagay ku dhacaysaa waa leyth bnu sacd sida haddii la yidhaha imaamu ahli shaam wsaaci yaa ahaa imaamu ahlilmadiina maalik baa ahaa imaamu ahli maka sufyaan bnu cuyayna wahaakada ayb imaamu ahli lkuufa sufyaanu thawri baa ahaa wahaakada marka aimadu aimada waaweyn ee fiqiga leh ayuu ku jiray ayb madhabkiisii baan saas u faafin ayb qaala xadaanii leytu qaala xadaanii yaziid bnu lhaad can camr bni shucaybi can abihi can jadihi anahu samica nabiya sala allahu alayhi wasalama yaquul uhbirukum biaxabikum ilaya waxaan idiin sheegayaa buu yidhi kala idinkugu jacayl badan yahay agteyda ayb uhbirukum waxaan idinkugu waramayaa biaxabikum ilaya kala idinkugu jacayl badan yahay ilaya ay cindii aniga agteyda kan idinkugu jecel ahaan idiin sheegayaa aqrabikum minii majlisan kaan idinkugu jecelahay ka idinku aqrabikum idinkugu dhowaanshiyo badan minii aniga xaggayga majlisan xagga fadhiga yowma alqiyaamati yaan ma idiin sheegaa camal ayb fasakata alqowmu ka dadka la iigu jacayl badan yahay majliskiisana qiyaamaha iigu dhowaanshiyo badan yahay maidinkugu warramaayo maidiin idiin sheegaa fasakata alqowmu dadkii waa aamuseen faacaadaha maratayni aw alaaan laba mar buu ku celiyey ama saddex qaala alqowmu nacam yaa rasuul allah dadkii waxay yidhaahdeen haa rasuul allah qaala waxa uu yidhi axsanukum khuluqan ka idinkugu wanaag badan waaye khuluqan xagga dabciga ayb xadiidkan imaam axmed baa wariyey nuuruddiin alhaythami fii majmaci zawaa'id waxa uu yidhi rawaahu axmedu wa isnaaduhu jayidun marka xadiidku waa saxiix waxaana laga qaadanaya xadiidkani dadka sida ay rasuulka ugu kala dhowaanayaan qiyaamaha bishaaraa marka ugu sugan qofka dabeecadda fiican maxaa yeele nebigu hadduu u dhow yahay qiyaamaha waa bishaaro arrintaas iyadan ayb marka qofka ha ku dadaalo inuu u noqdo mid dabci fiican ayb dabci fiicnaantuna ma laga wado qolo walbaa siday tahay in loola dhaqmo oo wax loola wado dadka qaar saasay u haystaan si aan dadka looga xanaajinin waxba loo yeelin nin kastaa sida uu yahay ula dhaqan taas marka waxaa la yidhaahdaa mudaahano waan mararka qaar waxay kugu kalifaysaa qofkiio xaqii ka fog adiga inaad mudaahano ku samayso dabci maa taas ma fiicno marayb qaala xadaanaa marka dhibkaaga ha laga nabadgalo khayrkaaga ha la rajeeyo dadkana u weji furnow saas waa dabciga fiican qaala xadaanaa ismaaciil bnu abi uways qaala xadaanii cabdulcasiiz bni muxamed wahuwa daraawardiyu can muxamed bni cajlaan can alqacqaaci bni xakiim alqacqaacu bnu xakiim alkinaaniyu lmadaniyu waa iqa can abi saalixin asamaan wa huwa dakwaan abu saalix asamaan wa yuqaalu azayaat subaga iyo saliidda iyo ayuu keeni jiray kuufa ama madiine can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal ly slama qaal inamaa bucidtu waa la iisoo bixiyey un liutamima inaan dhammaystiro ayaa la iisoo saaray saalixa alakhlaaqi akhlaaqda mideeda wanaagsan inamaa bucitu waa la isoo bixiyey liutamima inaan dhammaystiro si aan u dhammaystiro saalix alakhlaaq akhlaaqda mideeda fiican xadiidkan xaakim mustadragu ku wariyey wuxuuna yidhi saxiixun calaa shardi muslim imaamu dahabina waa ku waafaqay talkhiisu lmustadrag imaam maaligna muwaaa ayuu ku wariyey balaaqan ibnu cabdilbar tamhiidka wuxuu ku yidhi huwa xadiidun saxiixun waa xadiid saxiix ah yatasilu min wujuuhin sixaaxin can abi hurayrata wagayrihi wujuuh sixaax ah ayuu xadiidku mutasil ku yahay abi hurayra iyo hayrkiis ka imaanayso ayib wuxuuna yidhi ibnu cabdilbar eh, wayadkhulu fii maxaasini alakhlaaqi dabeecadaha wanaagsan waxaa soo gelayo asalaaxu suubanaanta wاlkhayru kuluhu khayrkao dhan wاddiinu diinka wاlfadlu fadliga wاlmuru'atu akhyaarnimada wاlixsaanu wاlcadlu ixsaankii cadligii fabidalika bucita sala اllahu عalayhi wasalama liyutamimahu nabiga sidaasaa loo soo diray inuu dhammaystiro ayb marka liutamimadaana waxaa dareemay marka akhlaaqdii suubanayd ee jirtay waqtigii rasuulka inuu sii dhammaystiro ayuu nebigu u yimid tii aan jirinna inuu la imaado ile markii dacwada iyo nebiga uu la yimid dadkii uu u yimid waxna akhlaaqdoodu waa ku fiicnayd waxna waa ku xumayd wixii akhlaaqdoodu ku roonayd meeshii unbuu kasii badiyey nebiga sal l slam wixii akhlaaqdooda aynan qabin ama aynan aqooninna isagaa u keenayoo baray ayib marka qofku meel haddii uu yimaado dadku akhlaaq fiicanna waa leeyihiin kuwa xunna waa leeyihiin ta fiican inuu daayo inta ka maqanna ugu daro ayib sidaasay keenaysa qala xadaanaa ismaaciil wahuwa bnu abi uways qaala xadaanii malikun imaam malik marka ismaaciil abtibo u ahaa isagaana aad uga wariyaa can ibni shihaabi wa huwa moxamed bn muslim bn cubayd illaahi bni shihaab aلzuhri can curwata can caaishata radi allahu canha annaha qaalat waxay tidhi maa khuyira rasuulu llahi sal ll ly nebiga lama khiyaar gelinin bayna amrayni laba arin dhexdooda ila khtaara waxuu dooranayay aysarahumaa labadooda midda fudud maa lam yakun iman haddaynan dembi ahayn haddii aysan dembi ahayn marka meeshaan ibnu xajar wuxuu leeyahay bayna amraynidan waa bayna amrayni min umuuri dunyaa laba arin oo arrimaha adduunyada ka mida nebiga haddii laysu soo bandhigo midda fudud buu qaadan jiray ta adag waa ka leexan jiray haddaysan dembi ahayn marka min umuuri dunyaa inay tahayna waxaa ku tusaayo maa lam yakun ithmanta dambe leanna hadday diin tahay ismi maba imaanayan laba arin oo diini ah hadday tahay arrimuhu iman maba maa yakun iman maba la dheheenba lianna umuuraha diiniga dembi maba ahanba ayaga mar haddii marka maa yakun iman gadaal ka timid arrimahan baa arrimo ah dayib meeshaana marka waxaa laga qaadanayaa qofka haddii laba talo ay iskugu timaado midna culays iyo dhib ku jiro midna ay fududahay dembina aynan ahayn midda fudud inuu qaato oo qofku marka inuusan noqon nin mutashadid wax kasta isku adkeeyo ninku haddaa isku adkayso laba beri unbaa wadi kartaa beriga saddexaad waa kaa hor imaanaysa marka shaygu hadduu diini uu yahay diinkaaba laga fiiri haddii adduunyo uu yahayna labada shay ka fududaa khayrka ku jira nebiguna marka sidaas ayuu dooran jiray ayb maa lam yakun iman hadduunan ahayn faidaa kaana iman hadduu dembi yahay kaana abcad annaasi minhu dadkan uga fogaanshiyo badan buu ahaa nebiga waman taqama rasuulu llahi sal l slam rasuulka ma aarin linafsihi nafsadiisa uma aargudin ilaa an tuntahaka in la qararinayo oo la dilaacinayo maahane xurmatullaahi ilaahay xurmadiisa yani xurmada alle haddii la dilaacinayo waa xanaaqaya nebiga sal fayantaqima lilaahi marka uu u aaro caza wajalla bihaa yanii intiqaamka marka alla ugu aaraya subxaa dartiiba u aarayay xadiidkan marka bukhaari waa wariyey fi kitaab almanaaqib sifat الnabiyi salى اllahu عalayhi waslam min طariiqi cabdillaahi bni yuusuf atiniisi can malik bihi ayib xadiidku marka wuxuu ku tusayaa islaamku inuu yahay diin yusri iyo rafcu lxaraj ku dhisan inay tahay ayib haddaad axkaamta meelo badan ka akhrisana waxaad dareemaysaa diinku inuu ku dhisan yahay rafcu lxarajba dadka in xarajka laga dulqaado ayb waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa ashyaadu siday u kala fudud yihiin in loo kala qaato haddii xaaraam iyo waxaas aynan jirin manhajka nebiguna sidaasuu ahaa waxaa kaloo xadiidku baraarujinayaa cafiska iyo dulqaadka oo qofku inuunan mar walba ku dadaalin un nafsadiisa un inuu u aaro inuunan ku dadaaline ka leexdo oo taasna marka dhowr macnaba waa ku jiraa horta aakhiro daraja lagu helaa oo allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi walaman sabra wagafara ina dalika la min casmi lumuur ayb inkastoo aarsigana la baneeyey wajazaau sayiatin sayiatu miluha faman cafaa wa aslaxa faajruhu cala allah taasaa laakiin fadilay faa labaadna waa ku jirtaayo nafta haddii la bara mar walba in loo aaro xoogaa waa kibraysaa mararka qaar marka kibirka waxaa looga jebin karaa qofkan ka leexadis ha arsanin waxaa kaloo ku jirto xadiidka mar haddii isaga nebiga nafsadiisa oo nafsadaha ugu sharafta badnayd aan loo aarin ee naf kale iyadaaba ka hooseysaba haddii isaga nafsadiisii sharafta badnayd uunan u aari jirin adiga taada maxay tahay marka waxyaabaha kugu bixinayay ka mid tahay waxaa kaloo eh, eh, jira lafteeda eh, darajadaas aakhiro waa lagu helaa waxyaaba fara badan ayb oo cafisku fawaa'iddiisa ka mid ah ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa risaalo yaruu leeyahay la yidhaha qaacidatun fi sabri qaacidadaas marka wuxuu ku dhigaa sabarka asbaabaha qofka ku xambaaro inuu sabro markaas wuxuu leeyahay waxyaabaha qofka ku dhacaa sabarku saddex qayb waay qaybna waa daacadoo lagu sabro qayb waa macsidoo laga sabro kuwaas waa iska fudud yihiin buu leeyahay qaybna waa alqadaa waalqadar oo lagu sabro qadaha iyo qadarka lagu sabro isagoo laba u qaybina haddana marka waxyaabo bani aadamku sabab ounan u ahayn musiibaa kugu dhacday laakiin bani aadam sabab uma aha waa iska jiratay xag allah wax kaaga yimaadeen bani aadam sabab gacantiis gacan bani aadam sabab uma aha middaas in lagu sabraa waa fududahay uu yidhi xataa midda laakiin adag ama dhibka badani waxay tahay wax ilaahay kuu qadaray baa kuu yimid sababna bani aadana looga dhigay naftu waxay jeceshahay buu yidhi inay bani aadamka iyada la midka ka aarsato oo aynan u jebin oo aynan madax u foorarinin taasaa ka qaaliba marka dadku waa ku adag tahay yuri arrintaas sabarka lala xidhiiriyey nasriga iyo gargaarkana qur-aanka iyo sunnadana midkaas dambe waa yiri oo ambiyada ay ka soo baxeen xadiidkii marka wuxuu keenaa qoom ayaa nebigoodii say u dilaayeen yacni ama eh, intay dhagaxyeeyeen dhiig dhiiggiisa dhulka ku daadiyeen wahuwa yamsaxu dama min wajhihi wayaquulu allahuma qfir liqowmii fainahum laa yaclamuun ambiyada marka caaqibadooda maxaa ahaa jiray nasri maxay nasriga ku heli jireen siyaalka sidaan ayb marka qaacido yara waxay ku dhex jirtaa aathaaru ibni taymiya qoladan daaru caalami alfawaa'idka ay daabaceen iyada dhanba labaatan warqad meelahaas waa shan labaatan warqad soddon qofku waa waxyaro uga bixi karaa aad fawaa'id badanaas ayaa ku jirto xadiidkan iyo waa keenaa qala xadaana mxamed bnu kahiir wahuwa alcabdiyu qala ahbarana sufyaan wahuwa thawriyu can zubayd wahuwa zubayd bnu اlxaariث alkuufiyu hiqat habtun caabidun rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can murata wahuwa murat bnu sharaaxiil alhamdaniy murata طayib ayaa la dhihi jiray hiqat caabid akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita can cabdillaahi qaala cabdullahi bni mascuud waay ina allaha tacaala alle qasama baynakum dhexdiinna wuxuu ku qeybiyey akhlaaqakum akhlaaqdiinna alle akhlaaqdiinna uu idiin qeybiyey kamaa qasama siduu qeybiyey baynakum dhexdiinna arsaaqakum arsaaqdiinna sida arsaaqda la idinkugu qeybiyey dabeecadahana la idinkugu qeybiyey ayb risqigii dadka wixii alla usoo qoray unbuu cuna dabcigiina dadkii waa la kala siisiiyey nin waa loo badiyey dabciga fiican nin mid waa laga dhigay mid ebera laga dhigay wahaakada wa ina allaha tacaala alla yucdi lmaala maalka wuu siinayaa man axaba qofkuu jeclaado iyo man laa yuxibu iyo qofkaunan jeclayn maalkana alla qofuu jecel yahay iyo qofounan jeclaynba waa siiyaa walaa yucdi aliimaana iimaanka ma siiyo ilaa man yuxibu qofkuu jecel yahay maahan ayb faman danna bilmaali faman qofkii danna ku baqaylo bilmaali maalkii an yunfiqahu inuu bixiyo kaga baqaylo faman danna bilmaali maalka qofkii ku baqaylo an yunfiqahu inuu bixiyo wa khaafa alcaduwa cadowgana ka cabsado an yujaahidahu inuu la jihaado wahaaba alleyla habeenkiiana ka cabsado ka yani ka baqo ama ka daciifaba an yukaabidahu inuu yani qaabilo oo uu markaa yani mashaqadiisa iyo dhibkiisa inuu qaabilo yani habeenkii inuu soo tooso hurdada iyo macaankeeda kasoo tooso oo uu sidaa yeelo cibaadaysto sidaa qofkii ka cabsado falyukthir ha badiyo min qowli laa ilaaha ila allah wasubxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar ninkaan intaa yeelika intaas ninkaay ku adkaato adkaartaana bal ha ku dadaalo ayb yaynan dhaafin xadiidkan waa laysku khilaafay rafcigiisa iyo waqfigiisa hadda bukhaari wuxuu keenay mawquuf ahaan uu ku keenay mawquufun calaa cabdillahi bni mascuud daaraqudni cilalkiisana wuxuu ku sheegay ikhtilaafkaas isagu marka wuxuu taswiibiyey ou rajaxay wuxuu rajaxay waqfiga inuu mowquuf yahay haddii mowquufnimo la rajaxa xataa waxaa weeyaan kii la dhihi jiray mowquufun lahu xukmu rafci leanna waxyaabahan oo kale caqli lagama keeni karan saxaabiga nebiga unbau ka maqli karaa maahane waxyaabahan oo kale waxyaaba oo caqli lagu keeni kara maahan ayb laa siyamaa weliba qeybta dambe ayb xadiidka xaakimna mustadragiisuu kusoo saaray ayib marka xadiidka hadda waxyaabaha hadda in allaha tacaala qasama baynakum akhlaaqakum taasu ka rabaa akhlaaqdii marka wax alla bixiyo wa eh, ilaahay in la weydiistana kama marna oo waa arki doonaa yacni saxaabada qaarkood inay ilaahay ka baryi jireen akhlaaqdoodu inay fiicnaato waxaa kaloo ku jiro eh, sida arsaaqda la idinkugu qaybiyey akhlaaqda laydinkugu qaybiyey maalkii iyo haddana iimaana laysbarbar dhigaan waxaa laleeyahy allo maalkii ilaahay ciduu jecel yahay iyo ciduu necab yahayba waa siiyaa labadaba yacni macno lamale waay weyn saa usii weyn marka haddaad aragto qof maal badan la siiyeyoo haysto adduunyo ku raaxaysanaya iyo ha ka dhalinin sidaas in ilaahay jecel yahay qofkaasna miduu jecel yahay mid kaleba waa siiyaa sida qaaruunba hadda qaaruun hadda ilaahay miyaa jeclaana ma jeclayn haddana maxaa la yidhi maa ina mafaatixahu latanuu'u bilcusbati ulilquwa waa ku kibray markii dambena alla wuxuu yidhi fakhasafnaa bihi wabidaarihi alard famaa kana lahu min fi'atin yansuruunahu min duuni illaah wama kana min almuntasiriin dadkii haddana marka labay noqdeen markuu kusoo baxay asagoo quruxdiisa iyo maalkiisa iyo wixiisii wato fakharaja calaa qowmihi fii ziinatih qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunyaa yaa layta lanaa midla maa uutiya qaaruunu inahu laduu xadin cadiim kuwa saasay dheheen ninkan waa u dhactay dheheen ninkaani marka maanta meel fiican uu joogaabay dheheen wa qaala aladiina uutuu lcilma weylakum hawaabu اllahi khayru liman aamana wacamila saalixa walaa yulaqaaha ila asaabiruun kuwii kalena waxay yidhahdeen war ilaahay thawaabtiisa iyo iimaanka ka fiican markii dambena kuwii shalay u shallaynayay markay arkeen caaqiba xumada iyo maalkii meelow aaday ilaa wixiisii dhammaa dhulkaa lala gooyey wa asbaxa aladiina tamanaw makanahu biاlamsi yaquuluuna wayka ana allaha yabsudu اrisqa liman yashaau min cibaadihi wayaqdir lowlaa amana allahu calayna lakhasafa bina wayka anahu laa yuflixu اlkaafiruun ayb maalkii marka qof alla yahay mid kaleba waa siiya iimaanka laakiin walaa yucdi اliimaana ilaa man yuxibu iimaanku qofkuu jecel yahay unbuu siiya marka ninkii iimaan la siiyey inuu ilaahay u mahadiyo weyn baa la siiyey haddaad ku intaa iimaan lagu siiyo aa ku noolaato adduunyada ciriiri iyo dhib un wax yar waay iimaankaagu intuu ku anfacayaa ka badan xadiidkii muslim wuxuu ahaa yu'taa biancami ahli dunya min ahli naari qiyaamaha waxaa la keenaa dadka kan ugu nicmada badnaa oo ahlu naar ah adduunyada markii la joogo fa fi nnaari sabqa naarta hal mar la timbina waa laga soo bixinaa markaasaa la leeyahay hal mara bika khayrun qatu weligaa khayr iyo nicmom kusoo martay qaala laa wallaahi may buu dhahayaa wa yu'taa biab'asi ahli dunya min ahli اljanna kii ugu dhibaatada badnaa baa la keenaa hal maraa jannada la gelinaa laga soo saara hal mara bika bu'sun qatu baas weligaa maku soo maray qaala laa wallaahi yaa rabbi weligay ima soo marin wixi dhammaan maxaa iloo siinayan halkaas jeer halkaas mar jub la siiye laga soo bixiyo aakhiro iyo janno iyo iskaba dhaaf iyo naar waa waaweyn yihiin adduunyada markaan fiirino labaatan soddon sano qofka markuu ku raaxaysanayo adduunyada maalin un laga qaado adduunyadii adduunyadiisii laga qaado muxuu dareemaa marka wixii horeo dhan ma xasuusanayo warniyow ilaahay waqti badanoo wax ku siiyey iska sabar aawayuu leeyahay bani aadamku sabar yaraa adduunyadana marka iyadana macno yaraa qofkaani marka soddon labaatan sano intaas kusoo noolaay soo raaxaystay maxaan haynaa ayuu ku leeyahay waa inta adduunyada la joogo gudaheeda aakhira maxaa u malaynaysaan marka marka ninkii iimaan la siiyey wax fiicana la siiyey dadka qaarna waxaa laga yaabaa muslimiina inay ka gaartay xumida ama yacni fahm darida inay gaalada u arkaan inay fiicnaan iyo khayr inay haystaan ayb annaga maxaan haynaa ayuu ku gaaladaas fiiri waxaasay haystaan oo kanay haystaan annaga haddaan muslim nahay maxaan haynaa ayuu ku annaga haddaan muslimna iimaanan hayna qofkuun waxaa laga rabaa ilaahay inuu nagu dilo uun annagoo iimaankaas aan ka leexanin xadiidku marka macnahaasuu tilmaamay oo waxa uu yidhi walaa yucdi liimaana ila man yuxibu faman danna bilmaali maalka qofkii ku baqayla an yunfiqahu min an yunfiqahu inuu bixiyo kaga baqaylo maal waa dhib badan yahay wakhaafa alcaduwa cadowgana ka cabsado an yujaahidahu inuu la jihaado waa dhib badan tahay iyadana wahaaba leyla habeenkana ka cabsado an yukaabidahu inuu la tartamo yani mashaqadiisay dhibkiisa inuu ka hortago mashaqada habeenkuna de waxay tahay qofka inuu habeenkii hurdadii kasoo kaco oo weyse qaato cibaado usoo jeedo xoogaa mashaqay leedahay falyuktir ha badiya min qowli laa ilaaha ila allah wasubxaana allah walxamdu lilahi wallahu akbar baabu sakhaawati nafsi nafsadii sakhinimadeeda iyo deeqdeeda ayuu u baab yahay caddaynteeda yanii sakhaawadu waa deeqda sakhaawatu nafsina maal keliya la bixiya maahane waxyaabo kaluu sheegi doona qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaana alley ayb yaxya bnu bukayr yaxya bnu cabdillaahi bni bukayr isaga sidiisa waa uiqo riwaayatuhu can malik waxbaa ku jira laakiin riwaayatuhu can malik fiiha maqaalun qaala xadaana allaythu can ibni cajlaan can ilqacqaac ayb can abi saalixin can abi hurayrata can الnabiy sal l slam qaal laysa alghinaa can kahrati اlcarab laysa alghinaa hodantinimadu ma aha can kahrati اlcarab wax lagu raaxaysta badnaantooda alcarad marka waxay tahay ra waa kor dhigan tahay maa yuntafacu bihi min mataaci dunya yacni adduunyo badan iyo raaxo wax lagu raaxaysto adduunya oo badan maaha walaakina alghinaa hodantinimadu hina nafsi waa hodantinimada qalbiga <coughs> bukhaari xadiidkan kitaabu riqaaq uu kusoo saaray min saxiixihi min dariiqi axmed bni axmed bni yunus can abi bakrin abi bakr bni cayaash waaye shucba can abi xasiin can abi saalixin bihi halkaas isaga soo dhacaya ayib macnaha xadiidkanna waxaa la yidhi alghina naafic hodantinimada wax tarayso ee la ammaanay waa midda qalbiga qurdubi sidaasuu yidhi abulcabaas alqurdubi macno labaadna ibnu bataal oo kaa u dhow wuxuu leeyahay xaqiiqatu lghinaa hina nafsi hodantinimo dhabnimadeeda haddaa rabto midaas waay ee ma ahan qofka xoolo badan isagoo haysta haddana waa fakri doontaa u niyadda ay kaga jirto shilinkan aad hadda hayso kuguma filna mid kale ku dar ku kale ku dar ku kale ku dar ninkaas hani maba ahanba waaba faqiir xaqiiqdiis waa faqiir leanna waxaa laga yaabaa inuu haysto milyan dollar boqolaal kun oo dollar haddana waxaa niyadda uga jirto maalkan ma ku kaafinayo ama beri un ka faqrisaa marka waa wadaa waa wadaa waa orda ninkaa waa faqiir xaqiiqa ah ayb ninna wax yarow haystaa wixiisa yarkaa waa ku fil waa isku filnaysiiyey waana ku qanacsan yahay wax ziyaado tiro badanna ma raadinayo kaasaa hani ah marka labadooda ibnu bataal sidaas uu ku fasira ayb sakhaawatu nafsi marka xaggee ka soo gelaya min sakhaawati nafsi waxaa ka mid a qanaacada marka sakhaawatu nafsi waxaa ka mid a qofka qanaacadiisa xadiidkii muslim wuxuu ahaa qad aflaxa man aslam wa rusiqa kafaafan wa qanacahu allahu bima aataahu ninkii alle isu dhiibay waa liibaanay risqi ku filan lagu arsuqay wixii ilaahay ou siiyeyna qanaaco ku geliyey ninkaasa liibaanay qala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayuub alwaashixiyu qala xadaanaa xamaad bnu zayd wa sulaymaan bnu lmugiira can haabitin can anasin qaala khadamtu nabiya sala allahu calayhi wasalam nabigaan u khidmeeyey cashra siniin toban sano famaa qaala lii ima dhihin uffin uf ima dhihin qad weligiis wamaa qaala lii ima dhihin lishayin shay dartiis lam afcalhu aanan samaynin alaa kunta facaltahu maxaa u samayn weyse yani maad samaysid walaa lishayin shay dartiina ima dhihin facaltuhu aan sameeyeyna lima facaltahu maxaa u samaysa ima dhihin ayb xadiidkan bukhaari kitaabu ladab kusoo saaray xusnu اlkhuluq wasakhaa ayuu ku keenay muslimna kitaabu lfadaa'il ayb xadiidku marka wuxuu tusayaa sakhaawatu nafsi hadda waxay ka soo gelaysaa meeshaas marka waxaa ka muuqda tasaamux toban sano dad isla joogay laabudda anas uun wax uun waa ka dhacayaan nuqsaan ama wax si ay ahayd si kale inuu u sameeyo iyo wax uun waa ka dhacayaan toban sano haddana nebigii aan dhihin weligiis ka waran maxaa u samaysay maxaa u sameey weysay aan dhihin waxay ku tusaa sakhaawatu nafsihi ayb sakhaawadu marka keliya lacag iyo wax ku tacalluqa bis bis ma aha qala xadaana bnu abi lswad cabdullaahi bni muxamed bni abi lswad albasriyu ayaa la yidhaha iqatun xaafid ayb akhraja xadiidahu albukhaariyu abu dawuud wtirmidiyu qala xadaanaa cabdulmalik bnu camrin wa huwa abu camir alcaqadiyu qaala xadaanaa saxaamatu bnu cabdiraxmaan bni اlasam ninkan marka huwa albasriyu alwaasitiyu ayb maqbulu akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad waa ragga kitaabkan bis adabulmufradka looga soo saaray ayb dad badan baa ka wariyey isaga ibnu xibbaanna hiqaadkiisa uu ku daray cid kaloo tawhiiqisay ma leh ibnu xibbaanna de tawhiiqiisu waxbaa ku jiro isaga qofkii aan la jarxinin dad saan oo kale ka wariyaan iqa ayuu agtiisa ka yahay ayb qaala samictu anas bna malikin sheekh albanina wuxuu yidhi ibnu xajar saniiciisa waxaa ka qaaliba buu yidhi qofka sidaan oo kale ah haddii ay ka wariyaan dad badan ibnu xibbaanna hiqaadkiisa uu ku daray wax jarxiyana aan la jarxinin saniicu lxaafid fi taqriib an yaquula saduuq meeshaan laakiin saniiciisa waa khilaafo maqbuul buu yiri buu yiri ayb laa siyama haddana wuxuu yidhi weliba hadduu yahay min dabaqati taabiciin xoogaa waa la aqbali karaan qaala samictu anas bna malikin yaquulu kana nabiyu sal l slam nabigu wuxuu ahaa raxiiman mid naxariis badan wa kaana laa yaatiihi axadun qofna uma imaanaynin ilaa wacadahu ballanqaada u samaynaya wa anjaza lahu waana u fulinayay in kaana cindahu waxaas hadduu haysto qof markuu u yimaado waxbaan ku siinaynaa buu dhahayay waxaa hadduu haystana waa u fulinayo waa siinayay wa uqiimat isalaatu salaaddii baa la aqimay mar wa jaahu acraabiyun nin reebaadiya u yimid fa akhada bithawbihi maradiisuu qabsaday faqaala wuxuu yidhi innamaa baqiya min xaajatii yasiiratun xaajadaydii wax yarbaa ii dhiman dantii aan kaa lahaa xoogaa yarbaa ii hartay wa akhaafu waxaan ka baqayaa ansaahaa yani an ansaahaa inaan hilmaamaan ka baqayaa fa qaama macahu nebigu waa la istaagay xataa faraqa min xaajatihi ilaa dantiisii uu dhammaystay dhameeyey uma aqbala waa soo jeestay fasallaa waa tukaday marka ayib qisadan waxaa laga yaabaa inay tahay qisada uu bukhaari kitaabul adaan min saxiixii kusoo saaray tacliiq ahaan uu soo saaray oo uu yidhi baabun alimaamu tacridu lahu alxaajatu bacda aliqaamati xadiidkaas baabkaasu baabaystay xadiid buu keenay yar oo uu yidhi salaaddii baa la aqima gaaban yacni ujeedaa salaaddii baa la aqimay nin baa nebiga ku dhegay danaan kaa leeyahay buu yidhi xaggaasoo kale uu la tegay axbaar buu la sheekaystay ilaa dadkiiba ay hurdaanba waqti dheer buu marka haystay markii uu xaajada usoo dhameeyey yimid salaaddii buu galay qisadaa iyo middaan inay isleedahaa laga yaabaa marka xadiidka marka xadiid waxaa weeyaan eh, xasan fawaaid badana laga qaadana de fawaaidda waxaaba ka mid a ah nebiga sakinimadiisa ninkii u yimaado ballanqaada u samaynayo waa siinaya hadduu hayo haddii uunan hayninna waa eh, eh, waa waqtigii uu hela ayuu siinayay tawaaduca nebiga waa laga qaadana ninkaa reer baadiyaha kaalay nebigu kaalay danan kaaleeyahay waa u imaanayaa taa waa laga qaadana reer baadiyo iyaga duruufaha ma qiimay karaan hadda ninkan waxaa ka muuqato xaajadii ow lahaa waa loo qabtay markaasuu leeyahy waxyaraa ii dhiman inaan iska iloobana waa ka baqaa dabta yani dabcigaas soomaalidu dabcigooda dadkeen marka acraabu u badan yahay acraab nayb qofka xataa si uu wax u warsada ma yaqaanan midaa qof wax warsanaayo mid kala imaanayo kanoo hadalkii wado isaguna warsanaa waa daaha ayuu leeyahay waa degdegsanahay inaan iska iloobaan ka baqaa yani dad aad bay isugu dhaqan dhow yihiin acraabta aan isugu dhaqan dhownahay acraabta carabta iyo annaka ayib rasuulka marka maunan u raacraacin waa u sameeyey waxaa kaloo laga qaadanaa marka la aqima kadib in hore salaada laga gala waajib ma aha mararka qaar waxaa dhici karta inta la aqimo hadal iyo wax inta lagu daaho kadib mar labaad in aqimaada lagu celiyo shardi maaha waxaa ka muuqata nebigii ninka halkaas isla tageen cabaar bay sheekeeyeen waa soo noqday salaadii aqimaadii laguma celinin tii horunbaa lagu socday khilaafan lilkuufiyiin xanafiyada ayaga maya saas maahan waa in lagu celiyaa iqaamada iqaamada iyo allahu akbarta ha isku xigaan xataa weliba safka ayagu waxay leeyiin qabla aliqaama in safkii la simo waaye walaqimaa aqimaadda markuu saa u wado laa ilaaha ila allahda oo ku jiro imaamkii allahu akbar waa kusii jiraa marka taas waa laga fiicanya qala xadaanaa qabisatu wahuwa qabisatu bnu cuqba qala xadaanaa sufyaan can ibni lmunkadir can jaabirin qaala maa su'ila nabiyu sal l slam nabiga lama suaalin aalin shay-an shay faqaala laa uu yidhaahdo saas ma dhicin manaa nabiga inta wax la su laa ma dhihin sakhaawadiisay ku tusa qaala xadaanaa farwat bnu abi lmaqra qaala xadaanaa caliy bnu mushir can hishaam bni curwata qaala ahbaranii alqaasim bnu muxamed can cabdillaahi bni zubayr qaala maa ra'aytu ma aanan arkin imra'atayni laba naag laba haween ajwada min caaishata wa asmaaa laba haween oo ka deeq badan caaisha iyo asmaa ma arkin midna waa hooyadiis midna waa habareertiis wujuuduhumaa wajuuduhumaa dhe wajuuduhumaa mukhtalifun deeqdooduna waa kala duwanayd amaa caaishatu caaisha fa kaanat tajmacu shaya waa ururin jirtay shayga ila shayi shay bay yani madmuumayani madmuumatan ila shayi yani iyadoo loo dumaayo shayga kale fa kaanat caaishatu waxay ahayd tajmacu shaya shayga waa ururinaysay ila shayi shayga kale u dumaysay u geynaysay isku dardaraysay xataa idaa kaana ijtamaca cindahaa ilaa uu ahaado inuu u kulmo agteeda ku kulmo wax fiican qasamad markaa waa qaybinaysay markawaa ururin waa ururin waa ururi markay bataan ayay qaybinaysay wa ama asmaau asmaa fa kaanat laa tumsiku shay-an liqadin asmaa iyada shay meel ma dhigayninoo ma haysanaynin liqadin yanii eh, ilaa qadin ama liajli qadin shayna berri intii ka ah maynan u haysanaynin oo shayga maanta soo galaba waa bixinaysa waxba ma aruurin jirin iyadoo caaisha laakiin intay isku dardarto isku dardarto markay badato ayay qeybi jirtay asmaana wixii soo galaba horey ka bixina marka deeqdoodu waa iskhilaafsanayd laakiin labadooduba waa deeq badnaayeen <coughs> baabu shuxi buqligii cadayntiisiibuu u baab yahay qala xadaanaa musadadu qala xadaanaa abu cawaana can suhayl bni abi saalixin can safwana bni abi yaziid wa huwa lmadaniyu maqbuul akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad wاnasaa'iyu can ilqacqaaci bni lajlaaj ninkan marka waxaa la yidhaahdaa yuqaalu xusayn xusayn bnu lajlaaj ya lajaaj muu kuu qoray allajlaaj allajlaaj meeshaa marka ninkan taqriibka haddaa fiirisaan alqacqaac alqacqaac haddii aad ka raadisid meesha qaafka ma arkaysid xusein ayaa laga fiirinaa xusein bnu lajlaaj wahuwa majhuul akhraja xadiidahu albukhaariy fi ladabi اlmufrad wاnnasaa-iyu can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi sal ly slam laa yajtamicu gubaarun fii sabiili illaahi laa yajtamicu ma kulmaan gubaarun boor gubaarka oo fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ahaaday ku ahaaday iyo wa dukhaanu jahannama jahannamo qiiqeeda fii jawfi cabdin addoon gudihiisa kuma kulmaan abadan weligeed yacnii qiiq jahannamo iyo boor ka dhashay fii sabiilillahi jihaad uu ku jira ka dhashay ma kulmaayaan addoon joofkiisa ku kulmi maayaan yani macnaheedu waxay tahay haddii boorkii jihaadku uu galo gudihiisa naari qiiq naareed ma gelayo ayb walaa yajtamicu shuxu dabcan waxaana laga wadaa macnaheedu waxay tahay ninkan hadduu sidaan jihaadka fadaaishiisa sidaanaa ka mida qofkii ilaahay dartii u galana sidaas ayuu helaa waay way dhici kartaa marka nin jihaadkii galay haddana in marka sabab kale ama maanic kale oo isaga ku qumay in loo cadaabo waa dhacdaa xadiidtana waa lagu arkay ninkii kirkira marada markuu bililiqaystay waakii kii nebigu yidhi kalaa ina shamlata alatii akhadaha lataltahibu calayhi fi nnaar deynta ninkii nebigu uu yidhi haye ma loo dembi dhaafayaa ninka jihaado haa uu yidhi markii dambe haddana soo laaba maxaa tiri wax kasta ma laga dhaafayaa markaasuu yidhi haa ila deyn xaq dadeed ma laga dhaafayaxaqi dadka in layska baxsho waxyaabahaas marka haddii meel kale looga dhego asaga leewan laakiin haddaan meel kale looga dhegin camalkanna uu la yimid jannadaasuu gelayaa marka naartana ilaahay ma gelinayo walaa yajtamicu ma kulmayaan ashuxu bukli iyo waliimaanu iyo iimaan fii qalbi cabdin addoon qalbigii dhexdiisa kuma kulmaan abadan weligeed ayb iimaan dhaba iyo bakhiiltinimo ma kulmayan yanii iimaankii wuxuu keenaya siinayo inuu lianna aakhiru rumaysan yahay aliimaanu bilyowmi alaakhir wuxuu keenaya qofkii inay marka wax ka baxaan oo uu waxaas yarkaa uu ku gato wax weyn haddii laakiin iimaan uunan jirin waxba lama bixinayo ummadaha gaalada fiiri adee hadduusan maslaxo ku qabin wax uu dhiibaya male xadiidkan nasaa-i fi sunani ilkubraa buu kusoo saaray min ariiqi isxaaqa bni ibraahim can jariir can suhaylin bihi baabu fadli eh, man camila fi sabiili اllahi calaa qadamihi iyuu ku keenay qala xadaana muslimu qala xadaana sadaqat bnu muusa ninkan marka saduuqun lahu awhaam waxyaabaha uu markaa keligii wariyo waxbaa ku jiro qaarna waaba daciifiyeenba huwa abulmuiirahuwa abulmugiira asulami ayb huwa abulmugiirati asulami qaala xadaanaa maliku bnu dinaar huwa malik ibnu dinaar albasriyu zaahid saduuq caabid akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqan wاlarbaca can cabdillaahi bni gaalib huwa alxudaaniyu waa saduuq qaliil اlxadiid akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wاtirmidiyu can abi saciidin alkhudriyi can الnabiy sal ll slama qaal khaslataani laba arrimood laa yajtamicaani fii muminin kuma kulmaan albuklu wa suu lkhuluq bukli iyo dabeecad xumo labadan suuulkhuluqaade xusnulkhuluqaan kasoo hadallayna cagsigiisa iyo buqli buqligana de xaqi lagu lahaa oo uunan bixinaynin marka buqli iyo dabci xumo isuuma darmaan qof mumina ayb tirmidi xadiidkan wuu soo saaray min dariiqi abi daawuud can sadaqata bihi tirmidi marka waa ka aamusayo xadiidun gariib laa nacrifuhu ila min xadiidi sadaqata bni muusa intaas bisuu yiri ayb xadiidkan imaam axmedna waa soo saaray fi lmusnad laa yajtamicu shuxun wa iimaanu fi qalbi rajuli muslim qala xadaana abu nucaym qala xadaana alacmash abu nucaym waa alfadl bnu dukayn qala xadaana alacmash can malik bn اlxariث can cabdillaahi bni rubayicata qaala ayb kunaa juluusan cinda cabdilaahi cabdullahi bni mascuud agtiisaan fadhinay fadakaruu rajulan nin bay sheegeen fadakaruu min khuluqihi dabeecaddiisay wax ka sheegeen faqaala cabdullaahi cabdullahi bni mascuud wuxuu yidhi ara'aytum bal ii sheega low qaactum ra'sahu madaxiisa haddaad goysaan a kuntum tastadiicuuna ma awoodaysaan an tuciiduuhu inaad soo celisaan ninkan haddaad madaxa ka goysaan ma awoodaysaan inaad madaxii ku soo celisaan qaaluu laa mayay yidhaahdeen qaala fayadahu haddaad gacanta ka goysaan gacantii maku celi kartaan meesheedii qaaluu laa qaaluu farijlahu lugtiisa macelin haddaad ka jartaan ma celin kartaan qaaluu laa qaala fainakum idinku laa tastatiicuuna ma karaysaan an tugayiruu khuluqahu dabeecaddiisa inaad badashaan xataa tugayiruu khalqahu ilaa aad abuuristiisa bedeshaan yacni abuuristiina ma bedeli kartaan abuuristiisii maadaama aydnan bedeli karin dabcigiisana ma bedeli kartaan ina anudfata manida latastaqiru fi raxim waxay ku sugnaanaysaa raximka haweenta arbaciina leylatan afartan habeen uma tanxadiru daman dabadeed waxay usii hoobanaysaa dhiig uma takuunu calaqatan bay noqone uma takuunu mudqatan uma yabcasu allaahu malakan buu alla soo diraa fayaktubu wuxuu qorayaa risqahu wa khuluqahu risqigiisa iyo dabeecadiisa riwaayadan dabeecaddii bay keeneen wa shaqiyan ow saciidan inuu yahay mid shaqi ama saciid xadiidkan dabaraani baa wariyey min dariiqi abi nucaym kan dariiqan can ilacmash bihi haytami majmacu zawaa'idka wuxuu ku yidhi rawaahu abaraaniyu warijaaluhu hiqaat bayhaqina kitaabu lqada'i walqadar uu kusoo saaray baabu maa ruwiya can jamaahiiri asaxaabati wa aclaami اddiini wa a'immatihi fi ihbaati alqadari radia allahu canhum ayb sakhaawina almaqasid اlxasana fi laxaadiid اlmushtahira cala alalsina xadiidka marka waxaa laga qaadanaa dabeecadda qofka uu leeyahay wax loo qoray xaggay xagga ma aadayso haddii laakiin loo qoray miyaanan dabeecaddii qofku hadduu dadaalo iyo wax iska bedeli karin de haddaynan waxba iska bedeli karin lamaba amreenba waxaan fiican midna marka waxaa weeyaan qofka allah u dhaliyaba midna waa muktasab qofku waa dadaalayaa diinkuu ka kasbana saxaabada markii qablalislaam sibay ahaayeen islaamka laa shaka inuu bedelay wax badanna uu ka bedelay marka laakiin taasi hadda waxaa weeyaan waxay u baahan tahay juhdii dadaal iyada lafteedana waa qoran tahay leanna asbaabta iyo waxa ay sababka u tahay labadaba ilaahay unbaa qadaro marna qadarka alle lagama baxaayo laakiin qofku hadduu dadaalo waa ilaahay waa gacan qabana ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allah wslama cla nabiyina mxamed